bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sala allahu wslama cla nabiyina muxamadi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu abu zakariya yaxya bnu sharafin الnawowiy baabu asmaai illaahi اlxusnaa magacyada ilaahay ee wan wanaagsan cadaynteedii ayuu u baab yahay ama yani macaanideedii ayuu u baab yahay ayb qaala allahu tacaalaa allah subxaanahu watacaala waxa uu yiri walilaahi alasmaau alxusnaa walilaahi allah wuxuu leeyahay oo u sugnaaday al asmaau magacyo alxusnaa wanaagsan magacyaal wan wanaagsan buu leeyahay allah subxaanahu watacaalaa marka inuu magac leeyahay ayuu kaga soocan yahay makhluuqa magacyo iyo tilmaamo inuu leeyahay ayuu ilaahay makhluuqiisa kaga soocan yahay wax aan magac lahayn oon tilmaan ama sifo aan lahayn ma la garan kara ilaahayna inaan la garanin inaanan garanin ma noogu talagelin sharci ahaan oo wuxuu noogu talagalay inaan isaga garanno waxa aan ku garan karnaana waxay tahay magacyada uu leeyahay ee tilmaamaha uu leeyahay walidaalika meel weyn bay ku jirtaa waa towxiidkay ka mid tahay asmaada alloo la garto macnigeeda la fahmo lagu camal falo towxiidkay ka mid tahay maxaa yeele alla magacyadaasi asagaan ku kala yeelaynaa oo isaga keligiis ayaan mid uga dhigaynaa asmaadan iyo tilmaamaha isaga uu sheegay uu sheegtay nebigiisana uu ku sheegay waxaa kaloon ogaanaynaa inaan ilaahay lagu magacaabi karin wax uuna isagu isku magacaabin ama rasuulkiis uuna ku magacaabin baabkan marka baabul asmaai wasifaat waa baab towqiifi oo xiran wuxuuna u xiran yahay qaala allahu tacaala iyo qaala rasuuluhu maxaa yeele inaga ilaahay ma iska baran karno waxaan ku baran karnaa inuu isaga nayskeen baro oo isaga uu toos qur-aankiiba uga hadlo asmaada iyo sifaatka ugaga hadlo amase uu nebigiisa noo sheego maxaa yeele aclamu nnaasi yacni dadka kan ugu cilmiga badan billaah waa nabiga sal ly slam sidii uu isaguba yiri inii la aclamukum billaahi wa akhshaakum lahu allah subxaanahu watacaalana waxa ay nebiyaalka ay ku sheegeen isaga waxa ay nebiyaasha ay ku tilmaameen ama ay ku sheegeen isaga oo magacyo iyo tilmaamo ah waa sugay ilaahay waa daayay subxaana rabbika rabbi lcizati camaa yasifuun wasalaamun cala almursaliin rusushii waa la nabadgeliyey walxamdu lilaahi rabbilcaalamiin wixii aan rusul ahayn marka uu ilaahay ka sheekeeyo oo maskaxdooda iyo malamaladooda uga sheekeeyo waa khaldan yihiin sidaa darteed ahlu sunnati waljamaaca waxay qabaan asmaada iyo sifaatka alle inay yihiin towqiifi towqiifi waxaa laga wadaa waxay ku joojisan yihiin wixii alla rasuul laga maqlay xaggooda asmaadaas iyo sifaadkaas soo aroorayna in loo rumeeyo iyadoo aanan ilaahay makhluuqiisa lagu shabahaynin iyadoo aan makhluuqii iyadoo aan yacni laga dafiraynin tilmaanta alle oo la diidaynin iyadoon qaab loo yeelaynin ayb iyadoon la bedelaynin macnaheeda laysa ka midlihi shay-un wahuwa samiicu lbasiir ayaana tusayso oo sidaa marka ilaahay subxaana watacaala asmaadiisa iyo sifaadkiisa saas in loo rumeeyo asmaa marka waxaa jirta ama tilmaamo alle bani aadamkana uu ku sheegay isaguna uu isku sheegay taas marka maxaan ka ictiqaadinaynaa inay kala bedelan yihiin sifo makhluuq ku dhex jirto waa iska makhluuq sifatulkhaaliqna sifo ilaahay uu ku sifaysan yahayna <clears throat> waa sifo wax u dhigmi kara ama wax u ekaan kara aanay jirin maalan ilaahay magacyadiisa waxaa kamid ah samiic bani aadamkiina maxaa lagu sheegay samiic fajacalnaahu samiican basiira allana maxaa lagu sheegay asamiicu basiir inuu yahay laysa asamiicu ka samiic marka allah samiica ee maqlidda badan la mid maaha mid bani aadam oo maqalkiisu xadidan yahay ayb wax allaala wixii marka bani aadamna lagu sheegay allana uu isku sheegay ha diidin oo ha dhihin maadaama bani aadam lagu sheegay ilaahay kuma sifaysna ha dhihin ee waxaa tiraa ilaahay tii uu isku sheegan oo ku sifaysan yahay bani aadamkana tilmaantan waa lagu sheegay laakiin midda alle ayaa ka weyn tan alle ma xadidna meel kuma dhammaato meel kama soo bilaabanin laakiin midda bani aadamku waa isbadbedelaysaa marka bani aadan iyo alle makhluuq iyo khaaliq marna iskuma ekaa karaan waan abi hurayrata radia allaahu canhu marka asmaada alle marka inta kitaabkan marka maxaa loogu keenay asmaada alle waa lagu wardiyaa dikri asmaada alle ilaahay baa wax lagu weydiistaa baahi baad qabtaa magaca alle ee baahidaadaas oo kale yacni munaasabka u noqon karo inaa ilaahay ku barisid allah sidaas ahaayo ilaahu waxaan iga qaad ilaahu waxaa isiisaa inaad tiraahid walilahi alasmaa alxusnaa fadcuuhu biha alla lagu ducaau mas'ala iyo ducaau cibaada labadaba waa lagu sameeyaa magacyada alle ducaau mas'ala waxay tahay baryo marka yaa raxmaan yaa raxmaan irxamni yaa kafuur ikfir lii sidaasaa dhahaysaa baryo ducaau mas'alahu ducaau cibaadana waa tahayoo asmaadaasi wax ay ku farayaan magac kasta macnaha uu ku farayo iyo alla ku caabuday allah waa almacbuud wa kan la caabudo xaq lagu caabudo waa caabuday marka saasaa ilaahay aada ku caabudaysaa attawaab magacyada allah yuu ka mid yahay attawaabu sida ilaahay ugu caabudaya magacaasna muqtadaa hada al ism waxaa ugu caabudaysaa in isaga u toobad keento cid kale aada u waa hakada wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wali wasalama qaal nabigu waxauu yihi in allaha tacaala ina lilahi tacaala alla waxaa u sugnaaday uu leeyahay tiscatan wa tisciina sagaashan iyo sagaal buu le isman min ismin magaci ah sagaashan iyo sagaal magac buu ilaahay leeyahay sagaashan iyo sagaal waa inta xadiidka tilmaamay laakiin magacyada alle waa ka badan yihiin intaas maxaa yeele xadiidka nabiga waxaa ku jirtay asaluka bikulli ismin huwa laka samayta bihi nafsaka aw anzaltahu fii kitaabika aw callamtahu axada min khalqika aw istaharta bihi fii cilmi اlgeybi cindak qeyb waxaa jirta asmaacda alla ka midoo ilaahay keliya uu ogyahay oo isaga uu qeyb ka dhigtay dadkana aan la ogeysiinin marka magacyada alla waa badan yahay magacyadaa badan iyo tilmaamaha badanna waxay keenayaan marka ammaan ina lilaahi tacaala alla waxaa u sugnaaday tiscatan watisciina smaa sagaashan sagaal magac mi-atan boqol ayaa u sugnaatay ilaa waaxidata ilaa waaxidan mid maahan boqol baa u sugnaaday magac ilaa hal maahan sagaashan sagaalkas asbac man axsaahaa qofkii koobo qofkii koobo marka macnaheeda waxaa laga wadaa qofkii xafido qofkii macnaheeda barto qofkii ku dhaqmo dakhala aljanna jannadii buu galay qofkii koobo inahu alle witrun waa ama watrun waa hal yuxibu wuxuu jecel yahay alwitra witrkuu jecelyahay tirada isdheer huwa allahu aladii laa ilaaha ilaa hu huwa allahu waa allah isagu aladii laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa uunan jirin ilaa huu isaga maahan intan dambe marka mudraj waayo oo xadiidka hadda hadalkan dambe nebiga ma dhihine ruwaadda ayaa sagaashii sagaalkii magac marka nusuusta intay kasoo bixiyeen isku dayeen ayay sidaan u nidaamiyeen alraxmaan alraxiimu almaliku alquduusu asalaamu almumin almuhaymin alcasiizu aljabbaaru almutakabir alkhaaliq albaari midka wax bilaabay albaari abuurka almusawir kan wax qaabeeyo alkhafaar dembi dhaafida badan alqahaar addoommadiisa qasbo alwahaab hibeynta badan oo risqigii hanuunkii kulli isagaa hibeeyey alrasaaqu alfataax midkii wax kala saarayo xukunkiisa ku kala saarayo alcaliim cilmiga badnaa alqaabid albaasit risqiga cidou doona ka haysanayo ka celinaya albaasit fidinayo marka asmaada alle waxaa kamid ah asmaa culimmadu ay yiraahdaan ilaahay aan lagu sheegi karin ilaa iyada oo musdawaj ah laba laba iyadoo iskula soco kanaa kamid ah alqaabid albaasit alqaabid keliya ina ilaahay ku magacaabo waa laga fiican yahay maxaa yeele macno qaldan baa kasoo baxay alqaabid alla addoommadiisa ka haysto naxariistii iyo khayrkii yaa soo baxa saasna ma aha ilaahi subxana watacaala laakiin sifatu kamaal waxay noqonay marka labada la isku alqaabidu lbaasit oo marka oo wax fidintiisiina aa sheegtay wax cishashadiisiina aa sheegtay qudro inuu leeyahay kasoo baxayso iyo iraado alkhaafid uraafic iyadana waa la mid hoosoo wax u dhigaa keliya haddaad tiraahda oo alla cidna kor uma soo qaadaa kasoo baxayso laakiin hoosoo u dhigaa kor usoo qaadaa xikmadiisa cilmigiisa qudradiisa baa soo baxa almucizu almudilu alla waa midka ciseeyo oo duleeyo cidou doono alsamiicu albasiiru maqlid badan arkid badan alxakamu garsooraha ah xukunka ilaahay isagaa iskale xukunkiisa qadariga waa soconaa kiisa sharcigana waa lagu kala baxaa ayb waa kaa marka alcadlu cadliga ah oo aan cidna dulminaynin allatiifu turida badan waa la dhahaa allatiif allihii waxaa yarka ogaay ayb alkhabiiru baatinka iyo gudaha waxa ku jira allaha uga soo bixiyo oo cilmi ula gun og alxaliimu dulqaadka badan alcadiimu allah weyninka badan alghafuuru dhaafida badan ashakuuru abaalgudka badan alcaliyu sareeyo sareyn mulaq ah daatan wa sifatan wa qudratan wa sulaanan wa qahran kulli waa koreeya maxaa alcaliyu baa leeyahy ninkii kala qaaday wuxuu u kala qaadaa laga rabaa alkabiiru allah weyninka badan alxafiidu allah dhowrid badan addoommadiisuu xifdiya ilaaliya almuqiis gargaaro gargaarida badan alxasiib allaha ku filan ama adoomadiisa xisaabo xisaabinta badan aljaliil alkariim alraqiib ayb almujiib alwaasic alxakiim alwaduud adoomadiisa isjeclaysiiyo ayb oo la jecel yahay almajiid la sharfo albaacith ashahiidu alxaqu alwakiilu alqawiyu almatiinu aadka xooga badan alwaliyu adoomadiisa maamula alxamiidu almaxmuud allaha la badan almuxsi allaha wax kooba almubdiu ayb almuciidu bilaabo soo celiyo almuxyi allaha wax noole almumiid allaha dilo alxayu alqayuum waa ismu lacdamki sifaatka dhanna labadan magacay usoo noqdaan alxayu allaha nool alqayuum addoomada ama makhluuqaadka baahidooda allah u taagan haddii allah subxaana watacaala baahidooda uu iska daayo waa baaba-ahay ma joogi kara wax joogi kara male dhulkan iyo cirkan ilaahay baa kala haaya quraanshada ilaahay baa godkeeda ku maamulo bani aadamka jinniga kulli allah maamulo alxayu lqayuum ilaahay isagana cidna wax kama raba asaa isu taagan tiisana alla isagaa u taagan alla dhamaystiran marka alwaaxidu alwaajidu almaajidu ayb alwaaxidu asamadu asamad khalqiga kay ku tirsan yihiin alqaadiru almuqtadiru xaajaadkoodana samadka kay ula soo qasdaan alqaadiru almuqtadiru almuqadimu almuakhiru hor mariyo dib dhigo alwalu alaakhiru aldaahiru albaatin allaha horeeyey cid ka horeysa aanay jirin alaakhir allaha dambeeyo dadku markay baaba-aan isaga ma baaba-ayo waa joogaan liman ilmulku lyowm ayuu dhahaya maalin saas uu dhahayaa imaanayso qof noolna uunan jirin nafi ku jirta jin insi midna aldaahir allaha sareeyo albaatin allaha dhow ah. alwaali lmutacaal albaru tawaab almuntaqimu alla addoommadiisa ka argoosto alcafuwu alra-uufu turid badan maalikulmulki mulkiga oo dhan kii milkiyey duljalaali waalikraam weynaanta imaamuuska allah u saaxiibka ah almuqsitu allaha cadaalad ku tilmaamay aljaamicu alaniyu almuqni alaniyu allaha deeqtoon almuqni allaha deeqiyo cidoo doono almaanicu daaru almaanicu daaru naafic allaha wuxuu doono manciyo allaha wax dhibi karo wax dhibo annaaficu wax anfaco adaaru naafic waxaa waaye labadii magac ayagoo musawaja oo wada jira in la sheega annuuru alhaadiyi albadiic ayb isaga wax walba bilaabay albaaqi allaharay alwaaris midka wax dhexlaaya dhulka iyo waxa ku jiro dhan u dhexla inaa naxnu narisu larda waman calayha wa ilayna yurjacuun arashiid asabuur hada alxadiidu xadiidkan rawaahu lbukhaariyu baa weriye muslimun iyo muslim ilaa qowlihi yuxibu lwitra wamaa bacdahuna xadiidun xasanu weyaan rawaahu tirmidiyu wagayruhu qowluhu almuqiis ruwiya waxaa la wariyey badalahu bedelkiisa almuqiitu ayaa la wariyey bedelkiisa ruwiya almuqiitu bedelahu bilqaafi walmuhanaati qaaf iyo la laba dhibiceeye wa ruwiya alqariib ayaa la wariyey bedel alraqiib wa ruwiya almubiin ayaa la wariyey bilmuwaxadati bacdii la dhibiciyey bedel almatiin bilmuhanaati fowqu laga dhibciye laba dhibce walmashhuuru lmuhanaat wamacnaa axsaahaana xafidahaa yani qofkii xifdiyo dhowro yani asmaada korka qabta haakadaa fasarahu lbukhaariyu bukhaari sidaabuu ku fasiray walakharuuna iyo culimada badankood wayu-ayiduhu waxaan xoojinayo ana fii riwaayatin riwaayo dhexdeeda fi saxiixi kusugan waxaa ku jiray man xafidahaa man axsaahaa middaan mid kaloo saxiixa kusuganna man xafidahaa qofkii xifdiyo dakhala aljanna wa qiila waxaa layihi macnaahu man carafa macaaniyaha asmaacdan macaanidooda qofkii garto wa aamana bihaa rumeeyo wa qiila waxaa layihi macnaahu man ataaqahaa qofkii awoodo muxuu ku awoodayaan bixusni aricaayati ilaalinteeda wanaag wanaageeda lahaa iyada uu ilaaliyo wanaageeda qofkii aada u ilaaliyo wanaag ku ilaaliya magacyadaani wa takhallaqa ka akhlaaqi yeesho bimaa yumkinuhu waxa u suuragelayo min alcamali bimaa yumkinuhu wax uu awoodayo min alcamali bimacaaniha in lagu camal falo macaanideeda ah yani qofkii aadna u ilaaliya magacyadan isla markaana ka akhlaaq dhigto macaanida asmaadan ku jirto intuu ka awoodi karo intii u suuragal ah ku dadaalo jannaduu galaa ayb calaa kullin marka man axsaaha macnaheeda qofkii mana qofka xafido macaanideeda barto ku dhaqmo ila asmaadan dhammaantood dhaqan bay rabaan keligood baana u baahan darsi gaar ah iyo macna iyo yani muxaadaro gaara ah u baahan magacyadan alle kutub badanna waa laga alifay ibnulqayim nuuniyadiisana meelaha dambe asmaadan wax badanoo oo kamid a ah ayuu ku sharxaa ayb macaanidooduna aada iyo aaday u ballaaran tahay ayb intan marka waa wixii aan ka tagnay macaanidoodana wax iska waadix ah waxaan aan sheeg sheegnayna marka waxyaaba xoogaa u baahna sheegsheegid bay ahaayeen kitaabu tilaawati lqur-aan qur-aankii akrintiisii kitaabkeedii waay meeshaan iclam ogow buu yihi ana qiraa'ata alqur-aani qur-aanka akrintiisa hiya afdalu ladkaar adkaarta tan ugu fadliga badan waa waalmatluubu shayga matluubkee la rabana waxaa weyaan alqiraa'atu akrin bitadaburi lagu akriyo si tan la rabo ee ajirka badanna qiraao tadabur lagu akriyo macaanideeda lala socdo qiraaa boobsiis oo wax macnaa aan lala soconin iga gaarsii un lama rabo walilqiraa'ati qiraa'ada aadaabun bay leedahay aadaab iyo maqaasidu iyo ujeedooyin qiraa'ada laga rabo maqaasid waqad jamactu waan ururiyey buu yidhi qabla haada kan ka hor fiiha iyada dhexdeeda kitaaban kitaab ayaan ururiyey mukhtasaran kooban mushtamilan yacni markaa koobayo calaa nafaa'isa waxyaabo aada uwan wanaagsanoo min aadaabi alquraa dadka wax akhriya aadaabtooda ah waalqiraa'ati qiraa'ada aadaabteeda wa sifaatiha iyo sifaatkeeda iyo maa yatacalaqu biha waxa ku tacalluqaya laa yanbaqii ma haboona lixaamili lqur'aani qur-aanka mid ka xambaarsan an yakhfaa calayhi mithluhu isagoo kale inuu ka qarsoonaado yani waxaan keenay buu yiri kitaab yar oo kan ka hor aan alifay oo aan ku dhex sheegay aadaabta qof qur-aanka loo aqriyo iyo waxa ku la xiriiro mana habboona buu yiri qof xaamilul qur-aan ah oo qur-aan xambaarsan in tanoo kale ay ka qarsoonaato nin qur-aan xafida inay aadaabta ay ka qarsoonaato yani inay ka qarsoonaatana ma habboona ayb marka waa kitaabka la yidhaha atibyaan fii aadaabi xamalat alqur-aan kitaab aada u qiimo badan wa ana ushiiru waxaan ishaarayaa buu yidhi anigana fii hada lkitaabi kitaabkan dhexdiisa aan ku ishaarayaa ilaa maqaasida maqaasid min dalika kaaga ka mida mukhtasaratan xaal ay tahay mid lasoo koobay waqad dalaltu waan na tusay man araada dalika qofkii kaaga qofkii doono kaagaasi wa iidaaxahu iyo cadayntiisa qofkii rabo calaa madinatihi meesha lagu malaysanayaan ku tusayo atibyan fi adaabi xumalaati lqur'aan wbilaahi tawfiiq ayuu yiri markaafaslu fi lkalaami calaa khatmi lqur'aani fii mudati mucayana fasalkan waxau uga hadlayaa qur-aanka khatimidiisa muddo mucayana lagu khatimo lagu dhameeyo yanbaqii waxaa haboon an yuxaafida inuu ilaaliyo qofka calaa tilaawatihi yenbaqii waxaa habboon an yuxaafida inuu ilaaliyo calaa tilaawatihi qur-aanka akrintiisa leylan wanahaaran habeen iyo maalin inuu ilaaliyo safaran waxadaran isagoo safar ku jira iyo isagoo joogaba inuu ilaaliyo waqad kaanat lisalafi salafka waxaa u sugnayd radia allaahu canhum caadaatun caadaad ayay lahaayeen mukhtalifatun kala duwan fi lqadri aladii qadarka yakhtimuuna fiihi qur-aanka ay khatimayaan qadar salafku waxay lahaan jireen caadaad iyo qadar ay qur-aanka ku khatimaan fakaana jamaacatun jamaaco oo minhum iyaga ka mida waxay ahaayeen yakhtimuuna inay khatimayaan fii kulli shahrayni laba biloodoo kasta khatmatan hal mar hal khatmo wa aakharuuna kuwo kalena waxay ahaayeen fii kulli shahrin bil kasta khatmatan ayay khatimayeen hal jeer oo hal jusi akhrinayeen maalinka wa aakharuuna kuwo kalena fii kulli cashri layaalin toban habeen oo kastaa khatmatan ayay lahaayeen hal jeer hal maray khatimayeen saddex jusi akhrinayeen wa aakharuuna kuwo kalena fii thamaani layaalin sideed habeen khatmatan ayay lahaayeen dhexdeeda ayay khatimayeen wa aakharuuna kuwo kalena fii kulli sabci layaalin toddoba habeenoo kasta ayay dhammeynayeen oo subac ayay akrinayeen subayani anagu waxaan subaca u naqaano waa jalaad hal jalaaday akrinayeen toddoba habeen wahaadaa kani oo jallaadkaas la akriyo toddoba maalin lagu dhammeeyo ficlu lakhariina waay inta badan ficilkii ay samay jireen min asalafi salafka ka mida saasuu ahaa toddoba beri inay qur-aanka ku khatimaan saasay u badnaayeen salafka wa aakharuuna kuwo kalena fii kulli siti layaalin lix habeen oo kasta dhamay jireen kuwa iyaga marka shan jus ayay aqrin jireen shan jus oo qur aanay ay aqrin jireen kuwa wa kuwo kalena fii khamsin shan ay maa habeen ayay dhammayn jireen wa aakharuuna kuwo kale fii arbacin afar habeen wa kathiiruuna in badanna fii kulli halaatin bay akrin jireen saddex maalmoodoo kasto waa dhamay jireen yakhtimuuna fii kulli halaatin bay qatimaayeen wa kaana kathiiruuna in badan kuwo badanna waxay ahayn yakhtimuuna fii kulli yowmin waleylatin khatmatan maalin kasta iyo habeen kasta hal ayay dhamay jireen wa khatama jamaacatun fii kulli yowmin waleylatin khatmatayni jamaaco salafka ka midana habeen iyo maalin waxay dhamay jireen laba jeer qur-aanka sida fiican laakiin saddexa ugu yar wa aakharuuna kuwo kalena fii kulli yowmin wa leylatin maalin iyo habeen kasta halaatha khatamaatin saddex jeeray khatimayeen wa khatama bacduhum qaarkood way khatimeen fi lyowmi iyo waleylati thamaani khatamaatin sideed khatmo arbacan fi lleyli afar habeenkii wa arbacan fi nahaari afarna maalin wa miman khatama arbacan fi lleyli wa arbacan fi nahaar dadkii khatamay waxaa ka mid ah buu leeyahay asayidu ljaliil ibnu lkaatib assuufiyu radia allaahu canhu ninkaasaa khatimi jiray curfiga marka suufi waqtigii nebiga asxaabta lama aqoonin mar dambe waxaa loo bixiyay dadka cibaadada badan zuhdiga badan ayaa la dhihi jiray bimansilati zaahid oo kale ka dhignaatay dadkan dambana tasawufku markii dambe wuxuu isku bedelay sandiqo naam wax tasawufkii hore xataa ku taagan waa la waayo ama waa yaraadeenba waxay noqdeen marka dadkii wax oo ishaaraad iyo ilxaad ibn carabi ilxaadkiisii iyo balaayadiisii ayaa waxaa laga dhigay tasawuf ayb kaasaa marka mutasawifa lagu noqday ibnu carabi oo yani in badan culamada ka midaba ah ay gaalaysiiyeen ayb waxaas marka waa lama dhaho zuhdi maaha waxaaswaa ilxaad iyo zandaq wahada akharu ma balagana fi lyowmi waleylati kanna waxa uu yihi waa inta ugu badan ee na soo gaaray khatmo habeen iyo maalin lagu sameeyey warawa sayid اljaliil axmed اdowraqiyu biisnaadihi can mansuur bni zaadan min cubaadi الtaabiciina ka mid ah radia allahu canhum anahu kaana yakhtimu lqur'aana qur-aanka ayuu khatimi jiray fii maa bayna aلduhri wاlcasri duhurkii casrka dhexdooda intaa wayakhtimuhu ayضa fi ma bayna almaqribi wاlcishaa cisho markaas la dheereeyay dabcan laakiin cishaa haddii saacad camal ay udhexayso laguma khatimi karo waykhtimuhu fi ma bayna almaqribi wاlcishaai fi ramadaana khatmatayni iyo shay-an <clears throat> wa kaanuu yu-ahiruuna alcishaaa cishaa ayay dib u dhigi jireen fi ramadaan ilaa an yamdiya rubcu lleyl ayb ayb meesha marka nataa'ijul afkaarka aharkan waa saxiix buu leeyahay waxyaabuhu haddii ay tirada ka bataanna mararka qaar qofka cibaadaadka isku dhibo oo u markaa yacnii intii dhexdhexaadka ayd uu ka tago in lagu ammaano waa laga fiican yahay xadiidkii nabiga sal ly salam caaisha markuu u yimid oo uu yidhi yaa waay qofkaani waa heblaayo salaadiidii sheeg sheegtay markaasuu nabiga yidhi mah ka joogo laa yamalu llaahu xataa tamallu jooga marka ammaan ay ku ammaanto caawo dhan waa soo jeeda ayuu nabiga diiday maxaa yeele habeenkii qaybna in laga soo jeeda qaybna la lacbaadi la seexdo yaa sunnadii nabiguna ay ahayd marka ibnu rajab meelahaas fatxulbaariga wuxuu yihi waxaa laga qaadanayaa qofka inaan lagu ammaanin waxyaabaha aada ka aadka ka badbadiska u ah warawa bnu abi shaybata warawa bnu abi daawuuda bisnaadin saxiixin ana mujaahida raximah llah kana yakhtimu alqur'aana fi ramadaan fi ma bayna almaqribi walcishaa waama aladiina khatamu alqur'aana kuwa qur-aanka ku khatimay fii ragcatin ragco falaa yuxsawna lama koobi karo likaratihim badnaantooda faminhum cuhmaan bnu cafaan baa ka mida wa idaariyu baa ka mida wasaciid bnu jubayr baa ka mida walmukhtaaru sida la doortay ana dalika kaagaasi yakhtalifu biikhtilaafi alashkhaas muddada qur-aanka lagu dhammaynayo dadka ashkhaasta yacnii kala duwanaanshadooda ayuu u kala duwanaanaya isagan isku khila khilaafaya faman kaana yadharu lahu bidaqiiqi alfikri lataa'ifu wamacaarifu faman kaana qofkii ahaaday yadharu lahu inuu u muuqanayo lataa'ifu lataaif iyo wamacaarifu yani culum qarsoon iyo macaarif fahm bidaqiiqi lfikri fikri daqiiq ah oo ugu yani ugu ahaanayo falyaqtasir ha ku gaabsado calaa qadrin qadar yaxsulu lahu macahu oo ugu xasilayo kamaalu fahmi maa yaqra-u waxa uu aqrin karo waxa uu aqrinayo fahamkooda dhammaystirnaantiisa yacnii qofkii inuu si daqiiqa wax u fiiriya u baahan markaas macaariftii wixii ay u xasilayaan waa inuu ku gaabsadaa qur-aanka aqrintiisa qadar uu fahmi karo ayb ilaa qur-aanka waxaa loo aqrinaya tadaburi wakada man kaana mashquulan waxaa lamida qofkii mashquul ku ah binashri ilcilmi cilmi faafintiisa aw fasli lxukuumaati ama dadkii xukunkoodii kala saarsaaridiisii waa qaaliba bayna almuslimiina muslimiinta dhexdeed ow geyri dalika ay qofkii ku mashquulsan waxaas keyrkiisao min muhimaati diin diinka muhimaadkiisa awalmasaalix ee masaalixda muhimaadkooda alcaamati masaalixda caamka lilmuslimiina ay leeyihiin falyaqtasirha ku gaabsado calaa qadrin qadri laa yaxsulu bisababihi qadarkaasoo sababtiisa aynan ku imaanaynin ikhlaalun dhimid bima huwa mursadun lahu wixii isaga loo darbiyey aanay ugu imaanaynin yacni ikhlaal walaa fawaatu kamaalihi kamaalkiisana aanu ku tegaynin wain lam yakun min haaulaai almadkuuriina kuwan lasoo sheegay hadduunan ahayn falyastakdir ha badsado maa amkanahu intay u min geyri khuruujin iyadoon bixid la-aan ay tahay ilaa xaddi lmalal iyadoon loo baxaynin noog xadkiisa aw ilhadramati ama boobsiis qiraaada isdhexgelinteeda xarfaha cunidooda iyo ausan u banbaxaynin fi lqiraa'ati qiraa'ada dhexdeeda waqad kariha jamaacatu min almutaqadimiina waxay kahdeen alkhatma fii yowmin waleylatin culimadii hore jamaaco kamida waxay naceen qur-aanka in habeen iyo maalin lagu dhameeyo wayadullu caleyhi waxaana tusaa arrintaas marka imaamu nawowi wuxuu ku leeyahy ashkhaas waa kala duway ninkii mashquul ah oo mashquul ku ah cilmi cilmi ayuu nashriyaa qaalli waayo amase qaalli waayo dadkiibuu kala saaraa masaalix sharciyo waaweyn ayaa ku la xiriirta qur-aanka marka isaga ha akhriyo qadar masaalixdaasna ounan ku dhuminaynin ha isku dara labadaas ninkii firaaqa ah laakiin intoo badsakara ha badsado qur-aanka akhriskiisa waa wax fiican marka qofkii aan hadda mas-uuliyaad kale iyo dad ilmo iyo biilkood iyo waxaas aynan sugaynin cilmi aan hadda nashriskiisa ku jirin qaalli aan ahayn guri uun iska joogi joogo waa inuu badsada qur-aanka xataa haddii uu sameeyo salaada nusac ka hor oo masaajidka aado oo hal jus akhristo tan kale haddana nusac kadib ka hor uu aado jus akhristo waxaa laga yaabaa maalinka inuu akrin karo shan jusba ama afar jus ugu yaraan oo ka bixi karo ajar hal xarafa oo akriyana toban derajaa kor loo dallacsiina jannada marka la geliyana waxaa laleeyahy fool akri qur-aanka saa u akri jirta adduunyada markaad joogta u kala dhigdhig meesha jannada darajada aad ka gelaysidna ood ka fariisanaysid waa aayadda ugu dambeysood akriso marka ninkii qur-aanka dhan xifisnaa akri jiray tartiibtiisa u soconaa ilaa darajo kore uu ka galo ilaahu weydiisanayna oo darajaad waaweynna siiyo ayb qur-aankii marka sidaasaa qofka laga rabaa ayb meeshaan marka qofka intuu qur-aanka barto hadduu ka hijroodo waa inkaar iyo shaqaawo aada u foolxun ayb qofka intuu qur-aankii barto haddana uu uga dhumo akhris la-aan iyo dayacad qur-aankana hadhuu xujuu noqonaya waqaala rasuulu yaa rabbi ina qowmi ittakhaduu hada alqur-aana mahjuura qur-aanka wax laga taga in laga dhigta ma aha camal falkiisa waa inaan laga tegin akhriskiisa waa inaan laga tegin isku daaweyskiisa waa inaan laga tegin waa noocyo badan waa qur-aanka laga hijroonaya maa rawaynaahu bilisnaadi saxiixati ayaa marka kutusaya buu yiri wayadullu calayhi maa rawaynaahu bilasaniidi saxiixati fii sunani abi daawuuda ku sugan watirmidiyi wannasaa-iyi wagayriha can cabdillaahi bni camr bni alcaasi radia allahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sal ly slam nabigu waxau yihi laa yafqahu ma garanayo oo ma fahmaayo man qara'a alqur'aana qur-aanka qofkii akhriyey fii aqala min halaahin saddex maalmood ka yar qofkii ku dhameeyey ma garanayo fiqi iyo fahm uma yeelanayo waa anin iska boobsiinayo noqone saddexdii baa marka qaayo laga dhigay wixii saddex ka yar hadduu qur-aan ku dhameeyo aada uma sidii loogu talagal u garan maayo waamaa waqtu libtidaa-i waqtiga bilaabashada qur-aanka la bilaabayo iyo walkhatmi waqtiga la khatimayo la dhammaynayo fa huwa ilaa khiirati lqaari qaariga ama qofka akrinaya doorashadiisay ku xiran tahay fa in kaana haddii uu yahay miman yakhtimu dadka khatimo qur-aanka fi lusbuuci usbuuci maratan halkii usbuuc mar qofka qur-aanka dadka dhammeeya hadduu yahay faqad kaana cuhmaanu radia allahu canhu cuhmaan wuxuu ahaa wuxuu bilaabi jiray yabtadiu leylat leylata aljumcati habeenka jumcada soo gelaysu bilaabi jiray waykhtimu leylata alkhamiisi habeenka khamiistana waa dhamay jira waqaala alimaamu abu xaamid alghazaliyu fi lixyaa wuxuu ku yidhi ixyaa culumudiinka kitaabkan marka ixyaa khayrna waa ku yaalaa waxyaaba laga fiicanyo badanoo xunna waa ku yaalaan culamadana waa ku kala aragti duwanaadeen culamaa lmaqrib qaar badanoo kamida waxay yihaahdeen kitaabkan waa in la icdaamiyaba isaga dhanba waaba gubeynba waxayna ku sheegeen imaatat diin waay dheh laakiin laa shaka culimo badan inay wax kasoo guuriyaan imaam nawowi hadda waa kasoo guurinaya ibnu taymiya laftirkiisa waa ishaara marka calaa kullin yani umuuraha in laga dhexdhexaystaa fiican wixii wanaag ku jirana la isticmaalo wixii kalena yani laga tago marka ishaaraad iyo waxyaaba waxaa ku jiri jira aan wan wanaagsanayn waxyaaba fiicanna waa ku jiraan isaga marka muxadid ma uunan ahayn faqiih u ah fiqiga iyo kalaamka qaalibka ah markii dambe laakiin waxaa la yiri wuxuu noqday aada buu waqtigiisa xadiidka oo kaga dayacay buu aada ugu shallaayay isagoo bukhaariga inta u saaran oo dhintay baa la yidhi xabadka raximah llahu tacaala alafdalu sida fadliga badan an yaktima inuu khatimo waa khatmatan bileyl khatmatan khatimid bileyl habeenkii u khatimo ukhraa binahaar mid maalinkii ah wayajcalu khatmata nahaari wuxuu ka dhigayaa midda maalinta yowma alithnayn fii rakcatay lfajri maalinta isniinta labada ragcee fajrka ka horeysa oo bacdahumaa ama ka dambayso wayajcala khatmata leylina wuxuu ka dhigayaa leylat ljumcati habeenka jumcada fii ragcatay lmaqrib maqribka labadiisa ragco ow bacdahumaa liyastaqbila si uu usoo qaabilo awala nahaari maalinka awalkiisa wa aakhirahu iyo aakhirkiisa wax marka ma ahan hadda kan waa iska wax isaga marka u afdal ku sheegayo waay maahan hadda wax laazima ma aha ninka qur-aanka akrinaya qaari ah sida wax u doortay ku xiranta warawa bnu abi daawuuda can camri bni murata ataabiciyi اljaliil radia allahu canhu qaal kaanuu yuxibuuna waxay ahaayeen inay jeclaysanayaan an yukhtama alqur'aanu qur-aanka in la khatimo min awali leyli habeenka awalkiisa in la khatimo aw min awali nahaar ama maalinta awalkeeda wacan damarka ayb wacan طalxata bni musarifin الtaabiciyi اljaliili اlimaam qaala waxau yihi man khatama alqur'aana qur-aanka qofkii khatimo ayata saacatin saacadtii oo kaanat ay ahaata yani saacadtii oo ay dhacdaba min annahaari maalinkii ka mida sallat calayhi lmalaa-ikatu malaa baa u duceyso xataa yumsii intuu ka galabaysto waayata saacatin saacadtii oo kaanad ahaatay iyada saacaddu min alleyli habeenkii sallat calayhi lmalaa-ikatu malaa u duceynaysa xataa yusbax intuu ka waabariisto wacan mujaahidin naxwuhu ayaa isagana laga sheegay waraweynaa ayb wacan mujaahidin mujaahid xaggiisana naxwuhu ay ahaatay oo ka sugnaatay yaa laga wariyey macnaha warawaynaa fii musnad alimaami almujmaci calaa xifdihi wa jalaalatihi lagu ijmaacsanaa imaamkii xifdigiisii lagu ijmaacsanaa iyo weynaantiisa waitqaanihi itqaanihi wa baraacatihi abi muxamedin iddaarimiy raximah llah cabdulahi bn cabdiraxmaan abu muxamed addaarimiyu raximah llah can sacd bni abi waqaas radia allahu canhu qaal idaa waafaqa khatmu lqur'aani qur-aanka khatimkiisa haddii uu waafaqo awala leyli habeenka awalkiisa sallat calayhi lmalaa-ikatu malaa-igtii ayaa u ducayso xataa yusbixa wain waafaqa khatmuhu aakhira leyl hadduu waafaqana sallat calayhi lmalaa malaaigtii baa u ducaysa xataa yumsiya qaala daarimiyu hada xasanu can sacdin sacd ibni abi waqaaskani waa ka xasan agtiisa buuyi uu ka ansaxay buu ka wadaa waayahay xaafidka nataa'ij afkaarka wuxuu ku yihi fi sanadi ibnu abi sulaym daciifu lxifdi wa maxamed ibni xumeyd mukhtalafun fiihi fakaanahu xasanahu lishawaahidihi asaabiqati wagayriha ayb ow lam yurid alxusna bilisilaax xasanka istilaax inuunan ka wadin baaba laga yaaba ayb faslun fasalkan fi lawqaati almukhtaarati lilqiraa'ati waqtiyada qiraacada la doortay qur-aanka akhriskiisa iclam ana afdala alqiraa'ati qiraacadatan ugu fadli badan maa waay kaana fi salaati salaad dhexdeeda ahaaday wixii salaada dhexdeeda ahaadayba ugu fadli badan qiraacada wamadhabu shaaficiyi waaaakhariinana raximahum llah ana tadwiila alqiyaami qiyaamka oo la dheereeyo fi salaati salaada dhexdeeda bilqiraati lagu dheereeyo afdalu waa ka fadli badanya min tadwiili sujuudi sujuuda dheereynteeda iyo waqayrihi wa ama alqiraatu qiraa'ada fii geyri salaati salaad qeyrkeeda ah dhexdeeda ahaatay salaada khaarijkeeda qiraa'ada lagu aqriyo fa afdaluhaa tan ugu fadli badan qiraa'atu leyli waa habeenkiisa qiraa'ada la aqriyo ina naashiata alleyli hiya ashaddu wiqaaan wa aqwamu qiilan ayb lakhiiru niska dambe minhu habeenka ka midana afdalu min alwali niska hore waa ka fadli badan tahay waalqiraa'atu bayna almaqribi waalcishaai qiraa'ada maqrib iyo cisho dhexdoodana maxbuubatun mid la jeclaystay wa amaa qiraa'atu nahaari maalinta qiraa'adeeda fa afdaluhaa tan ugu fadliga badan maa bacda salaati subxi salaada subax wixii ka dambeeya walaa karaahata wax karaaha a fi lqiraa'ati qiraa'ada dhexdeeda ma ahanin fii waqtin la akriyo waqti min alawqaati kamid a walaa fii awqaati nahyi awqaada la reebay fi salaati cani salaati salaada layska reebayna qiraa'adu makruuh ma aha awqaada salaada layska reebay qur-aan waa akrisa kartaa waama maa xakaahu bnu abi daawuud raximahu llah can mucaani bni rifaacata ayb Eh, raximahu llah can mashyakhatin wuxuu ka sheegay anahum karihuu lqiraa'ata qiraa'adii bay naceen <coughs> bacda alcasri casrka kadib wa qaaluu waxay yihaahdeen inahaa diraasatu yahuuda casirka kadib qiraa'ada la akriya ama wax akhriska la akhristaa waa yahuud daraasadeeda waa ahayd fagayru maqbuulin mid la aqbalaya maaha walaa asla lahu ma laha waqtigii la doonana qur-aan waa la akhrisan karaa wayakhtaaru min alayaami maalmihii wuxuu ka dooranayaa aljumcata jumcada walithnayni walkhamiisa wa yowma carafata wa min alacshaarina cushuradana alcashra alwala min dilxija tobanka dambe ee tobanka hore ee dilxija waalcashra alakhiir iyo tobanka dambe oo min shahri ramadaan aad buu qur-aan badan buu akrinaa maalmahaas oo min ashuhuurina ramadaan ayuu aada dohoranaya ramadaan qur-aan akhris badan faslun fi aadaabi alkhatmi wamaa yatacalaqu bihi qur-aanka marka la khatima aadaabuu leeyahay aadaabtaas qad taqadama waxaa soo hormaray ana alkhatma khatimka lilqaari ee uu khatmanayo waxdaw keligii yustaxabu an yakuuna fii salaatin qur-aanka markaad dhammayrarta labada suurada u danbeysa haddaad doonto salaad u deyso oo markaa qur-aanka soo gebagabeynaysa adoo salaad ku jira soo gebagabey sidaa in la doortay wa amaa man yakhtimu qofkii khatimaya fii geyri salaatin salaad la-aan salaad qeyrkeeda dhexdeeda ku khatimayo waljamaacatu jamaacada aladiina yakhtimuuna iyo jamaacada wax khatimayso waljamaacatu aladiina yakhtimuuna jamaacada wax khatimaysana mujtamiciina ay kulansan yihiin urursan yihiin fayustaxabu waxaa la sunneeya an yakuuna khatmuhum khatmigoodu inuu ahaada fii awali leyl habeenka awalkiisa aw awali nahaar ama maalinta awalkeeda kamaa taqadama wayustaxabu waxaa la sunneeya siyaamu yowmi alkhatmi maalinta qur-aanka la khatima in la soomo ilaa an yusaadifa inuu haleelayo maahan yowman maalin naha sharcu sharcigu ou reebay can siyaamihi soonkiisa maalin soonkeeda la reebay sharcigu reebay inuu waafaqayo maahan maalan jimcadii ma soo soomin adiga sabti baa marka aada khatimaysaa waxbaha soomin iska dhaaf ila soon sabti keliya la soomoo sunno ah oo aan maalin kaleo munaasabadana aan waafaqaynin ma la soomo ciid buu waafaqay maalintii ciiddii baa qur-aanka dhamaysay ama ayaamu tashriiqi baa qur-aanka dhamaysay ma maalmahaas ma wqad saxa can dalxata bni musarifin wlmusayabi bni raaficin waxabiibi bni abi haabitin itaabiciyiina alkuufiyiina raximahum allahu ajmaciin anahum kanuu waxay ahayn yusbixuuna inay soo waabarisanayeen siyaaman iyagoo sooman alyowma aladii yakhtimuuna fiihi maalinka ay khatimayaan qur-aanka abubakr bn abi daawuuda wariyey fi kitaabi shariicati lmaqaari wayustaxabu waxaa la sunneeyaa xuduuru majlis ilkhatmi khatmiga majliskiisa soo xaadiridiisa ayaa la sunneeyaa liman qof yaqra u akrinayo iyo waliman laa yuxsinu lqiraa'ata iyo qofaan qiraa'adiiba aqrin karin yani qur-aanka marka la khatimaayo qof wax aqrin kara qur-aan iyo qof aan aqrin karin majliska in la keeno raxmadaa meeshaas kusoo degaysa lacala raxmadaas inuu wax ka helo faqad raweynaa fi saxiixayni ana rasuula llahi sal ly slama saxiixayn waxaan ku warinay buu yihi nebigu amara alxuyada naagta naaga xaydka qaba inuu amray bilkhuruuji inay soo baxaan yowma alciid maalinta ciidda fayashhadna alkhayra khayrka ay xaadiraan oo dacwat almuslimiin iyo muslimiinta ducadooda marka meeshii qur-aan lagu qatimayo ducaa ka jirto waraweynaa fi musnadi daarimiyi can ibni cabaasin radia allahu canhuma annahu kaana yajcalu ibnu cabaas wuxuu yeeli jiray rajulan nin yuraaqibu usoo fiiriyo rajulan nin yaqra' lqur'aana qur-aanka akhrinayo faidaa araada haddii uu doono an yakhtimo inuu khatimo aclama bna cabaas ibnu cabaas buu soo ogeysiinayay fayashhadu dalika ibnu cabaas waa xaadiraya ibnu cabaas baa wuxuu u dirsanaya dadkiisa qaar ka mida wuxuu dhihi jiray qof qof qur-aanka akriyo qof qur-aanka akhrinayo qaari a iisoo fiiri waa loo soo fiirina markaasu wuxuu leeyahay isoo ogeysii marku dhammaynayo maalinkau khatimayo markii lasoo ogeysiiyana waa u tegaya ayb wrawى بن أbي dawuud بisnaadeyni صaxiixayni can qataadaة الtaabiciyi aljaliil alimaami صaaxibi anasi radia allahu canhu qaal kaana anas bnu malikin waxa uu ahaa radia allaahu canhu idaa khatama alqur-aana qur-aanka haddii uu khatimaayo jamaca ahlahu ahalkiisii ayuu ururinayay meel isugu keenaya wadacaa waana duceynaya qur-aanka marka la khatimaayo aadaabtii waxaa kamid a in la keeno qoyska dhammaay isu yimaadaan la duceeye marka anas sidaas buu yeeli jiray xaafid ibn xajar nataaju lafkaarka wuxuu ku yiri akhrajahu abuu cubayd wabnu durays fi fadaa'il اlqur'an wabnu abi dawuud fi kitaabi الshariica min طurqi mutacadida lahm ilى saalixin اlmuriy wahuwa daciif اlxadiidi cindahum muqadamada muslimku ku jiraa wafi sanadi cilat ukhraa wahiya alinqiطaacu bayna qataadata wabni cabaas ayb kii horana marka saasuu ahaa inqiaac baa ku jir jira marka calaa kullin marka waa wanaagsan tahay saas aadaa loo wariyaa ayb warawaa biasaniida saxiixati can ilxakami bni cuteybata bitaai lmuhanaati fowqu huma almuhanaati taxtu cutayba ta iyo ya huma albaau lmuwaxadatu ba la haldhibiceeyey ataabiciyi aljaliil alimaam qaal arsala ilaya mujaahidun mujaahid ayaa iisoo diray iisoo cid diray wa cabdatu bnu abi lubaabata iyo cabdatu bnu abi lubaaba faqaala waxaa idhi innaa arsalnaa ilayka adiga ayaan kuusoo dirnay lianna aradnaa waxaan doonnay annagu an nakhtima alqur'aana quraanka inaan dhammayno waducaau ducadana yustajaabu waa la ajiibaa cinda khatmi alqur'aani qur-aanka khatimidiisa agteeda wa fii bacdi riwaayaatihi saxiixati wa annahu kaana yuqaalu waxaa la dhihi jiray ina raxmata raxmadda tanzilu way soo degaysaa cinda khaatimati lqur'aan qur-aanka khaatimadiisa agteeda warawaa biisnaadihi saxiixi can mujaahidin qaal kaanuu yajtamicuuna waxay ahaayeen inay kulmaayaan cinda khatmi lqur-aani qur-aanka khatimidiisa agteeda yaquuluuna waxay dhihi jireen tanzilu raxmatu naxariistii ayaa soo degayso ayb wabilahi towfiiq sala allah wasalam calaa nabiyina muxamed wala ali